ibni xafsa can isaa ibni yaziid can cumara bisanadin saxiix dariiqa saa ibnu yaziid uu cumar kaga warinayo bisanadin saxiix markaan maraynay baa waxauu nagaga khaldamay ninkii la dhihi jiray sulaymaan ibnu yasaar markaasaa waxaa nidhi asaa ibnu yaziid muusan la kulmin cumar ibnu khadaab waxaana u jeednay sulaymaan ibnu yasaar kaasaa maskaxdayda ku jiray suleymaan ibnu yasaar way ninka taabiciga ah ee riwaayada tan ka dambaysa ku imaan doona ee aan cumar soo gaadhin riwaayadiisuna ay munqaticata ama saa ibnu yaziid waa saxaabi wey in badan buuna cumar ka wariyaa xadiidkii maalan xadiidkii taraawiixda ninkii cumar ka warinay wy maanaa ayb marka waa saxaabi isagu meeshaas khaladkaasa la soxo waruwiya waxaa la wariyey buu sheekhu yidhi can ilacmash acmash waxaa laga wariyey can abiduxaa abiduxa wuxuu ka warinayaa acmash waa sulaymaan ibnu mahraan alasadi can abiduxa wuxuu ka warinayaa muslim بن subayx alhamdaani weeye isaguna waa nin oo fiqa ah can masruuq ibn اljdac kadalika isagana waa taabici kabiir ah oo isaguna iqa wey qaala wuxuu uhi dakhalnaa waan gallay calaa cabdillaahi bni mascuud baan usoo gallay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dadow man calima ruuxii ogaada shay-an shaygii ogaadaoo cilmi u yeesha falyaqul ha yidhaahdo bihi shaygaas yacni ha sheego wey macnaa ruuxii aqoon shay u leh ha sheego yuusan qarinin waman lam yaclam ruuxaan ogaanin oo shayga cilmi u yeelaninna falyaqul ha yidhaahdo allaahu alle ayaa aclamu og intaa ha ku gaabsado oo yacni wuxuusan aqoon u lahayn yuusan iska dhex gelin maxaa yeeley fa ina min alcilmi cilmiga waxaa ka mid ah an yaquula inuu yidhaahdo ruuxu limaa shaygii laa yaclamu uusan garanaynin allaahu aclam inuu yidhaahdo cilmigay ka mid tahay wixii aadan garanaynin inaad tidhaahdo ma garanayo allahu aclam cilmigeeda ilaahay aad u dayso cilmigay ka mid tahay macnaha saas weyaan jahli waxaa ah wixii oodan garanaynin haddana inaad iska dhex jiidho ayib subxaanaka laa cilma lana ila maa callamtana waa kuwa malaa'igtu yidhi markay garan waayeen ilaahay subxaana wa tacaala su-aashu weydiiyey ilaahay bay cilmigii u daayeen saas way macnaha qaala allahu alla wuxuu yidhi bui caza wajalla linabiyihi nebigiisa wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow maa as'alukum idinma weydiinayo calayhi gaadhsiinta aan idin gaadhsiinayo xaqa korkiisa idinku weydiisan maayo min ajrin wax ujuuro ah wamaa ana aniguna ma ihi min almutakallifiina kuwa iskallifa iskallifiddu waxa weeyaan waxaadan tabar u haynin inaad dusha iska saarto meel aan ku qaadi karin inaad gasho waxaadan garanaynin inaad sheegato waxaad jaahil ka tahay inaad ka jawaabto waa takaluf wamaa ana min almutakalifiin ha iskalifin aayar waxaad tidhaahdaa ma garanayo aharkaasi waa ahar mutafaqun calayhi waa buhaari muslim baa soo saaray bukhaari muslim baa soo saaray qisuna leey ayb qisadiisu waxay ahayd qisadiisa waa qisada yani wax weeyaan ku timid fii suurati dukhaan allah subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlahayay dukhaanka imaan doona maxay ahayd e, yowma tati yowma taأti الsamaau bidukhaanin mubiin dukhaankaas buu fasiraya cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu markaasaa waxaa soo gaadho lagu yidhi rag waxaa jira odhanaya dukhaanku waa calaamaadka qiyaamadu markay soo dhowdahayoo dib buu ka imaan doonaa cabdullahi bn mascuud markaasuu hadalkan yidhi dukhaankana markaasuu ku fasiray inuu yahay abaartii ku dhacday quraysh ku dhacday markuu nebigu habaaray salawaatu rabbi waslaamu caleyh marka dukhaanku wax soo socdamayo wuu tegey buuhi qisadaas weeye macnaha waxa weye hadalku ku soo arooray qisadaa markuu sheegayey oo uu ka jawaabayay dadka yidhi duqaanku waa wax dib ka imaan doono markuu ka jawaabayay buu hadalkan marka hordhac ahaan u keenay war ninkii wax garanayowna waxaad garanaysa sheeg ninkaan wax garanayninoona waxaadan garanaynin hallaydafuulin hana qasbanin ee macnaha wax weeye allahu aclam dheh markaasuu ka jawaabay macna ayib ujeeddada hadda meeshan ugu keenay sheekhu waxa weeyaan yacni alla subxaana wa macnahooda luqaddii carabiga ee qur-aanka iyo sunnadu ku soo degeen baynu ka garannay laakiin intaa wixii ka shisheeyo kayfiyada sifaadka ah taasi waxa weeyaan waa in allahu aclam lagu gaabsado in la sii raadiyo waa takalluf waa takalluf oo macnaha waxa weye waxaan lagu dirsaninoodan garanaynin raaraadintooda wey macnaha ayib saasuu u keensado munaasabadaasu hadda meesha u keena qala imaamku wuxuu ihi ahbaranaa abu cabdillahi alxaafid qala wuxuu ihi xadaana abuulcabaas almacqali waa nin iqa ah moxamed ibn yacquub almacqil baa la yidhahda qala wuxuu ihi xadaana axmed ibnu cabdiljabaar alcutaaridi waa daciif qaala wuxuu ihi xadaanii waxaa ii warramay abii aabbahay baa ii warramay aabbihiina dacfi baa ku jira fiihi dacfun aabbihii cabdiljabaar alcutaaridi qaala wuxuu uhi xadaanii waxa ii warramay cabdiraxmaan addabi matruuk wey yani waxa weeyaan waa daciif dacfigiisu weliba daran yahay matruuk weeye abu zurca iyo kayrkiina waxayba sheegeen inuu yahay yani kadaab inuu yahay ah, inuu kadaab beenaala yahay macna ayb can ilqaasim bni curwata wuxuu ka warinayaa can muxamed bni kacbin ilquradi buu ka warinaya qaala wuxuu yidhi dakhaltu waxaan galay calaa cumar ibni cabdilcasiis baan u soo galay khaliifkii raashiidka ah fa jacaltu waxaan gudagalay buu yidhi anduru inaan fiiriyo ilayhi xaggiisa nadaran fiiro shadiidan ood adag ah, fiiro adagoo daran inaan fiiriyo baan bilaabay buu yidhi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi innaka adigu la tanduru waad fiirinaysaa ilaya adiga nadaran fiiro fiiradaasoo maa kunta aadan ahayn tanduruhu mid fiiriya ilaya aniga walxaal ana anugu bilmadiinati magaalada madiine aan ku sugnay qaabkan maadan ii fiirin jirin markaan magaalada madiine joogay niyaysee waxu jiraan waay markan cumar bin cabdicasiis uu soo gelayo waa mar uu khaliifkii muslimiinta yahay markuu magaalada madiine joogayna khaliif ma ahayn xaaladiisaa marka waxoogaa isbeddel ku dhacay ayb innaka adigu la tanduru waad fiirinaysaa buu ihi ilaya anigaad i nadaran fiiro oo maa kunta aadan ahayn tanduruhu mid fiiriya ilaya aniga walxaal ana anigu bilmadiinati madiine aan ku sugnay markaan madiine ku sugnaa saa maada ii fiirin jiraniyo see wuxuu jiran wey faqultu waxaan idhi litacajubii layaabidayda darteed baan kuu fiirinaya litacajubii layaabidayda darteed waa kula yaabana faqaala wuxuu idhi wa mima maxay xaggiisaa tatacajabu la yaabanta yani ya latacajubunii miya idin qore litaajubunii latacajubunii miya waa suroobi kartaa latacajubunii waad iyaab gelinaysaa way dhaci kartaa ama litacajubii yaabidayda darteed inta waa suroobi kartaa manaa faqaala markaasaa wuxu uhi wa mimaa maxay xaggiisa tatacajabu la yaabaysaa maxaad la yaaban iska kay bedelay ilan la yaabku sabab buu leeyahy qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi limaa xaala waxa isbeddelay dartii baan la yaabanahay oo min lawnika midabkaaga ah ama limaa xaala waxa isbedelay dartii min lawnika midabkaaga iska bedelay oo wanaxala haa weydsanaaday oo min jismika jidhkaaga ah oo wanafaa yacnii waxa weeyaan buubay ama kacay oo basaasay oo min shacarika tintaada ah saddex arrimood baan la yaabanhay isbeddelka midabkaagii ku dhacay iyo caatada iyo weydsanaanta kugu dhacday jidhkaagii asiibtay iyo tintaadiioo quraxsanaan jirtay oo shallaysnaan jirtay oo hadda kacsan oo haddana basaasan saas macanaa nafa shacru baa la yidhahdaa idaa aara washacutha watasaaqata baa la dhaha tintaa loo isticmaalaa tintu markay intay macnaa wax weeye aynan isku hagaagsanayn ay firiirsan tahay oo haddana basaasanto ayna aynan saliidaysnayn ooan subagaysnayn oo haddana ay daadanayso ayaa la yidhahdaa nafa shacaru baa la dhaha maana saas way maanaa ayib qultu waxaan idhi buuhi limaa shay sababtii baan macnaha u yaabayaa xaala isbedelay oo min lownika midabkaaga ah oo wanaxala weydsanaaday oo caatoobay oo min jismika jidhkaaga ah oo wanafaa yacni waxa weeyaan basaasoobay oo daatay oo min shacarika tintaada ah qaala markaasaa wuxuu yidhi kayfa low ra'aytanii bacda alaaatin macnaha waxa weeye khaliifku khaliifa cumar bn cabdilcasiis sida siiradiisa ku timid marka laga warramayo noloshiisii hore wuxuu ku soo koray taraf buu ku soo koray nolol macnaha faakihaysi iyo nicmaysi iyo barwaaqu kusoo barbaaray markii uu yacni khilaafada muslimiinta qabtay oo khaliif uu noqday buu wixii oo dhan ka dhexbaxay marka zuhdi buu u jeedsaday waa zaahiday marka taasaa marka waxaa keentay isbeddelkan ku dhacay adduunyadii uu yaraantiisu kusoo koray oo kusoo barbaaro oo kusoo weynaaday oo nicmadii ka muuqatay iyo barwaaqadii ka muuqday dhaldhalaalkii buu ka tegey markaasaa isbedelkaasi jirkiisa ku yimid macna ayib wuxuu yidhi marka qaala wuxuu yidhi kayfa xaalku see noqon lahaa buu yidhi hadda sidaanaad ila yaaban tahay walow ra'aytanii haddaad i arki lahayd bacda alaatin saddex kadib fii qabrii qabrigayga dhexdiisa haddaad igu arki lahayd buuhi alaatintaasi ma aqaano wuxuu la jira ma alaaa sanawaad baa ma alayani waxa marata ma adri yani waxa weeyaan saddex kadib haddaad qabrigayga igu aragto bal ka waran buu yidhi macnaha yacni waa uun wakhti muddaan u malaynaya muddo kadib haddaad qabriga markaan galay ugu arki lahayd seebaad yeeli lahayd wey macnaha soo isbeddelku kama sii darnaadeen layaabkaaguna waa sii badan lahaa wey macnaha qaala wuxuu idhi kayfa see weye xaalku see noqonaya walow ra'aytanii haddaad i arki lahayd bacda alaaatin saddex kadib fii qabri qabrigay dhexdiisa haddaad igu arki lahayd waalxaal qad saalat iyadoo ay yacni waxa weeyaan shubantay xadaqataaya labadayda indhood madowgoodu iyadoo ay shumeen calaa wajnataya labadayda kood korkooda ay ku shumeen xadaqada waxaa la yidhahdaa waa sawaadulcayn isha macnaa waxa weeye qaybteeda madow maaa in maa la dhaha ya inka isha miyaa la yidhahda adugu inta madowa sawaadka caynta xadaqa la yidhahda saas maana ayb wuxuu leeyahay waqad saalat iyadoo ay macnaha waxa weeye ay shubantay xadaqataya labadayda indhood madowgoodu calaa wajnataya labadayda kood korkooda ay ku shumeen oo wasaala uu shumay ay shumeen min kharaaya labadayda sandul fii famii ay afkayga ku shubeen iyadana sadiidan ay macnaha waxaweye ay ku shubeen macnaha yacni sadiidka waa carunka carun ay ku shubeen kunta waxaad ahayn lahayd buu idhi shadda mid adayg badan lii aniga nukratan inkirid ah, yacni garanwaa inaad i garan weydo markaasay ka sii daraan lahayd hadda waxa weye adduunkii baaban joogaa wax weye iskamarkay bedelin inaan cumar cabdicasiis ahi garataybe laakiin anoo qabriga galay haddaad i arki lahayd oo labada indhood intay soo dhaceen meeshan koodka ah meeshan taagan way macnaha wajnadu waa meeshan taagan way halkaa ay ku soo dhaceen oo labadayda sandullana yacni dhareeg yacni waxa weeyaan waxa ka imaanaya dhacaanka ka imaanaya iyo carunka ka imaanaya uu afkayga ku daadanayo markaasaad si fiican ii garan waan lahayd buuri ah, saas manaa yacni waa nin aakharo iyo qabri iyo xaalado soo socda iyo mustaqbal iyo halkaasaa yuu ku maqan yahay macnaha ayib low ra'aytanii haddaad aragtay bacda alaatin fii qabri qabrigayga dhexdeeda haddaad igu arkeedo qad saalad iyadoo ay shubantay xadaqataaya labadayda indhood qaybtooda madow calaa wajnataya labadayda kood korkooda ay ku shumeen oo wasaala uu shumay ay shumeen min kharaaya labadayda sandulla ay sadiidan fii famii ay ku shubeen sadiidan carun iyo macnaha dhacaan iyo qashin ay ku shubeen kunta waxaad ahaan lahayd buuhi ashadda mid adayg badan nukratan inkirid lii aniga buuhi ah markaasaad si fiican ii inkiri lahayd oo ii garan waayi lahayd buu macna ayib xadaanii xadinii iiga warran buuriniyo xadiian xadiid iiga warran xadiiskaasoo kunta aad ahayd xadataniihi mid iiga waramay can cabdillahi bni cabaas aad iiga warantay hadalka yaa leh cumar baa iska leh cumar bn cabdilcasiis baa wuxuu ku leeyay moxamed ibni kacbin alquradi wuxuu ku yidhi hadda ka hor xadiis waxaa jira cabdullahi bni cabaas aad iiga sheegtay bal xadiidkii ii sheeg buui ii warran ayib xadinii iiga warran buuhi xadiian oo kunta aad ahayd xadataniihi midaad ii warantay can cabdilaahi bni cabaasin aad iiga warantay qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi xadaanii waxaa ii warramay cabdulaahi bni cabaas baa ii warramay radi allahu canhuma yarfacu xaal uu kor yeelayo alxadiia xadiidka uu kor yeelayo ila nabiy nebiga ilaa rasuulilahi sal lay slm rasuulka xaggiisa uu kor yeelayo rasuulka uu koriyo macnaha waa min siyaqi rafci wa ah, xadiidka nebiga isagoo ka warinayo oo gaadhsiinayo oo u koryeelay qaala wuxuu ihi nebigu sal lay waslam ina likulli shayin sharafan shay walba wuxuu leeyahay sharaf wa ashrafu lmajaalisi majaalista midda ugu sharaf badanna mastuqbila waa wixii la qaabiliyo bihi isaga alqiblata qiblada lala qaabilo majaalista golayaasha la fadhiisto shay walba horta sharaf buu leeyahay shay walba sharaf buu leeyahay yacni qayb qiimaysan oo sidatuu leeyahay majaalistana waxaa ugu sharaf badan qaybteeda qiblada usii jeedo qaybta qiblada loo jeediy ayib taasi waa mid laa tusalluu ha tukanina buu yidhi khalfa naa'imin mid hurdo gadaashiisa walaa muxdiin iyo mid xada qaba gadaashiisa toona ha ku tukanina xadaku macnaha wax weeyaan waa mid aan weyso qabin mise waa weynaa baa laga wadaayo mid janaabo qabaa laga wadaa waa dhuuci kartaa macnaha ayib lafdigaasi mutaxadiin buu ku imaanayaa sidaasaana badan sidaan macnaha baraarujin doona ayib siirooyinka qaarkood yani kutubta qaarkood ba waxay ku soo aroortay muxdikaas laakiin mutaxadi baa fii sunani abi daawuud iyo sunan maajah iyo kitaabu zuhdi limaam axmed intaba mutaxadi bay ku soo aroortay lafdigu yani laa tusaluu khalfa naa'imin marka waxay noqonaysaa mid hurda iyo mid sheekaysanaya toona gadaashooda ha ku tukanina saas man ayb waqtuluu dila alxayata abeesada iyo walcaqraba dibqalooca hangaralaha in kuntum aad ahaateenba fii salaatikum salaadiinnaba aad ku jirteen haddaad xataa salaad ku jirtaan oo abeese aragtaan iyo hangaralle dila ayb walaa tasturuu ha asturina aljudura derbiyada bihiyaabi maryaha ku asturina derbiga daahyada ha ku wareejininoo ka daaya derbiga aada asturaysaan waman nadara ruuxii fiiriya fii kitaabi akhiihi walaalkii kitaabkiisa ruuxii fiiriya bikayri idnihi isagoo uusan u idmin fa inahu isagu yanduru wuxuu fiirinayaa fi naari naarti buu fiirinaya kitaabka walaalka xadiidku markuu daciif yahay waad la yaabi warkiisa oo wax dadka galahaya maaha ayib waman nadara ruuxii fiiriya buuhi fii kitaabi akhiihi bikayri idnihi idankiisa la'aantii fainamaa yanduru wuu fiirinaya fi nnaari naartuu fiirinaya alaa hoy alaa unabi'ukum miyaana idiin warramaynin dheh bishiraarikum kuwiina sharka badan miyaana idinka warramaynin kuwiina idinku shar badan ma idiin sheegaa miyaana idinka warramaynin wa qaaluu waxay dhaheen balaa iska dhaaf inaada nooga warramin nooga warraya rasuulala rasuulka ilaahay qaala wuxuu uhi nebigu sal lla lay waslam alladii midka weye yejlidu jeedlaya cabdahu addoonkiisa jeedlaya addoonkiisu garaacaa oo wayamnacu diidaya rifdahu kaalmadiisa wixii kaalme ee looga baahdana wuu diidaayo wuu manciyaa oo wayanzilu degaya waxdahu keligii degaya waa gooni udaaq gooni udaaq wey dadkaba lama degaba maaqaano bakhaylnimaiy wax ugu wacan laakiin goonidaasuu u degaa ah, waa yani jees gooni oo goonidiis isaga daga goonidaasu isaga socdo goonidiisu isaga safraa saasay macnaha ayib afalaa urabi'ukum miyaana idinka warramaynin bisharin mid ka shar badan min daalika kaa la soo sheegay ninkaa shar badan ee addoonkiisana jeedla kaalmadiisana diida goonidana u dega mid kasii shar badan ma idiin sheegaa wey miyaana idiin sheegay alladii midka way yubqidu annaasa dadka nacab oo wayubqiduunahu iyaguna nacab yihiin isaguna dadka waa nacab yahay waa coqdalow isagana waa la nacab yahayoo khayrlaabo way afalaa unabi'ukum yaana idinka warramin bisharin mid ka shar badan min dalika kaana kaana mid ka sii shar badan miyaan idinka warramayn nooga warran wey alladii midka weeye laa yaqiilu yani waxa wey aanay qaalaynaynin caratan simbirixo simbirixo yani iqaalada waxaa la yidhaahdaa yani cafiga cafiga hadduu ruuxu simbirixdo inaan loo qabanin khaladkii uu galay inaan loo qabaninoo laiska cafiyo oo walaa yaqbalu aan aqbalaynin macdiratan cudurdaarna aan aqbalaynin haddii loo cudurdaarto oo wax kasta loo sheegtana cudurdaar ma aqbalo waa macangag wey macanaa ayib walaa yakfiru aan dhaafaynin demban dembi laga galayna ma dhaafo kaasaa kaanaga daran awalaa unabi'ukum miyaanan idinka warramin bisharin mid ka shababa min dalika kaasna la kala daran kaana midba ka sii daran alladii midka weeye ka ka sii ka shar badan laa yurja aan la rajaynaynin khayruhu khayrkiisa aan la rajaynayn walaa yu'manu aan aamin laga ahayn sharuhu sharkiisana aamin lagama ah wax khayroo laga filina ma jiro sharkiisana laga nabadgeli maayo kaasaa ka daran buu rasulku sal lay slam ayib xadiidka suu sheegay way man axaba ruuxii jeclaada an yakuuna inuu ahaado aqwa annaas dadka midka ugu xoog badan inuu ahaado ruuxii raba falyatawakal ha tala saarto cala allahi alla ha tala saarto waman axaba ruuxii jeclaada oo jecel an yakuuna inuu ahaado aqna annaasi dadka midka ugu hodansan ee ugu yani wax weeyaan ugu hanisan falyakun ha ahaado bimaa shayga fii yadi illaahi ilaahay gacantiisa ku jiraay awhaqa mid lagu loo kalsooni badan yahay minhu isaga xaggiisa loo kalsooni badan yahay bimaa shayna looga kalsooni badan yahay fii yadi hayrihi isaga cidaan ahayn gacantiisa ku jira ama alla cid ahayn gacantiisa ku jira ruuxii jecel inuu ahaado dadka midka ugu qanisan waxa ilaahay gacantiisa ku jira ha uga kalsooni badnaado waxa dadka gacantiisa ku jira saas macnaa oo ilaahay subxaana wa tacaala khasaa'intiisa ayuu kalsooni ku qabaa khalqiga waxay haystaan badalkuu aadi lahaa oo gacantooda ku jira ilaahay buu waxu raadsanaya subxana wa tacaala inuu khalqi wax u doonto iyo inuu ilaahay wax u doontona wuxuu kaga kalsooni badan yahay inuu ilaahay toos wax ugu raadsado taa inuu helayuu hubaa ama khalqi dulinimo iyo dhib inuu kala kulmayo taasa ahaadana le macna waman axaba ruuxii jeclaada an yakuuna inuu hada aqna annaasi didka midka ugu qanisan falyakun waa hina nafsi markaas waa hina nafsi hinihii gacanta maaha ayb falyakun ha ahaado yani dimaa shayga fii yadi illaahi ilaahay gacantiisa ku jiraayo aw haqa mid loo kalsooni badan yahay minhu xaggiisa dimaa shay looga kalsooni badan yahay fii yadi hayrihi isaga cidaan ahayn gacantiisa ku jira waman axabba ruuxii jeclaada an yakuuna inuu ahaado akrama annaasi dadka midka ugu sharaf badan ee ugu qiimo badan falyattaqi allaaha allaha ka baqo ina akramakum cinda allaahi atqaakum wey taas ina ciisa ciise calayhi salaam nebi ciise qaama wuu istaagay fii qowmihi qowmkiisa reer bani israiil dhexdooduu istaagay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow laa takallamuu ha hadlina bilxikmati xikmada ha ku hadlina cinda aljuhaali hadalka murtida ah ee qiimaha leh ha ku hadlina cinda aljuhaali wax magaradka agtooda ha ku hadlina markaad wax magarad la joogtaan kuwa caqligoodu fudud yahoon waxba garanaynin kuwa agtooda xikmadda ha ku sheegina limaada oo fatadlimuuha marka aad xikmadda dulmidaan xikmadii ilen markaa booskeedii meel ahayd ahayn baad dhigteen sooma dulmigana waxaa la yidhahdaa wadcu shayi fii kayri mawdici xikmadda ninkeeda lala raadsadaa nin jaahiloon rabinba ama u jeedin ama fahmi karinba haddaad ag dhigto xikmadii waa dulmiday macnasaaskooda walaa tamnacuuha xikmaddii ha diidina ahlahaa dadka mudan ha u diidina oo fatadlimuuhum dadkii markaa aad dulmidaan adiga haddaad dad mudan oo ehel u ah oo qaadan karo u diyaarsan aad u diidana dadkiibaad dulmiday meel ayna mudnayn haddaad dhigtana ayadiibaa dulmiday labadaa midna ha samaynina way macna walaa tadlimuu ha dulminina oo dulmiga iska jira walaa tukaafi'uu walaa tukaafi'uu ha gudina ha ka ficilla qaadanina way macna ha ka ficilla qaadaninoo yani waxa weeyaan ha gudina daaliman mid daalim ah ha ka la qaadanin oo wuxuu idinku sameeyey ha ku samaynina oo fayabtula markaa uu buro fadlukum fadligiinnu uu buro cinda rabbikum rabbigiin agtiisa yacni ruuxa daalimka ah yacni inaad isaga dulqaadatood faraha isaga qaado baa ilaahay agtiisa fadligaagu ku sugnaanaya laakiin haddii aad mukaafa'a ku mukaafa'ada waxa la yidhahdaa yacni waa ugududi waay ugudid u abaalgudid intuu ku mariyey inaad mariso inaad ka goosato taasaa mukaafaada la wadaa manaa qisaas iyo mukaafa iyo taas man ayb waxaa la doonaya manaa iska cafiyu leey iska cafiya walaa tukaafi'u ha ka ficil la qaadaninoo ha ka goosanina daaliman daalim wuxuu idiin geystay oo fa yabtula markaa uu buro fadlukum fadligiinnu cinda rabbikum rabbigiin agtiisa uu buro almru arrinku alaaatun saddex wey mrun arin arrin waa saddex uun wax afraya ma jiro amrun arrin bayinun mid uu cad yahay weeye rushduhu toosnaantiisu way caddahay fattabicuuhu kaa raaca arrin waa mid iska cad oo toosnaantiisi iyo hagaagsanaantiisu waa iska caddahay kaas raaca ayb wa amrun am arrinna bayinun mid uu cad yahay weeye hayuhu baadinimadiisi iyo lunsanaantiisa iska cad fajtanibuuhu kaana ka fogaada wa amrun arrin saddexaadna ikhtulifa fiihi waa laysku khilaafay ah yani wax weeyaan dhankana uma dhasana dhankana uma dhacsana ayb ah, wa baynahumaa umuurun mushtabihaatko kale wey mana fakiluuhu u tala saarta ila allahi ilaahay u tala saarta caza wajalla kaa aan hayigana ku caddayn rushdigana ku caddayn kaa cilmigiisa ilaahay u tala saartoo ilaahay u daaya aarkan cumar bn cabdilcasiis hadda laga wariyo warkaa dheer muxamed ibnu kacbin alquradi baa cabdullahi ibni cabaas ka warinaya isagoo marfuuca xadiikaasi waa xadii daciifa wey weliba dacfigiisu bi hada tamaam aad buu u daran yahay saas way macnaha ayb xadiidka dariiqeennan hadda aan hayna waxaa ku jira nin la yidhaahdo ah, horta ha waxaa ku jira ariiqaas nin la yidhaahdo axmed ibni cabdiljabbaar oon soo sheegnay waa daciif aabihiina sidoo kaleeto dacfi baa ku jira cabdiraxmaan addabbi isagana waa matruuq dhowrkaa cillaa ku jira ayib laakiin xadiidka xadiidka qaybihiisa yani waxa weyaan qaar ka mid ah xadiidka waxaa soo saaray sidoo kale isagoo qisadaa dheer wata xooyar baa kala badbedelan laakiin xaakim baa mustadraka ku soo saaray ayb ariiqa uu ku wariyey xaakim waxa weeyaan hishaam ibnu ziyaad alnasri wa musaadif ibnu ziyaad almadini can maxamed ibni kacbin alquradi dahabi wuxuu yidhi xadiidka hishaam waa matruuk buu yidhi muxamed ibnu caawiyahana kadabahu daara qutni buu yidhi fabatla alxadiid dariiqaas xaakim laba nin baa ku jirta ninkaas matruuka oo hishaamka ah iyo moxamed ibnu mucaawiya oo isagana lagu sheegayo inuu kadaab yahay imaam axmed baa soo saaray isagana fi zuhdi can maxamed ibni kacbin min ariiqi hishaam bin abi hishaamkaas hishaam ibnu hisiyaadkii haddaan soo sheegna wey matruuga ahaa abu nacaym baa isagana xiliyada ku soo saaray duruq dhowr ah hishaam ibni ziyaadka can maxamed ibni kacbin buu isaguna dariiqiisa ku soo saaray alaa unabi'ukum bishiraarikum abu nacaym xiliyadiisa saasuu isaguna ku keenay xadiidku adigoo duruqdaasuu ku wareegeysanaya xadiidkaasi warkiisa marka laysku soo duuduubo qisadaa dheer markuu wato ma uu sugnaa waa xadiid daciif awe ah laakiin gaballo ka mid ah xadiidka xadiidka markuu saa siyaaqaa dheer u wato buu dacfigaasi weliba daran uu leeyahay macnaha ayib laakiin gaballo ka mid a ah xadiidka way asixi karaan oo iyadoo macnaha way soo aroortay iyadoo sugan maalan laa tusalluu khalfa alnaa'imi waalmutaxadid qaybtaasoo kaleeto qaybtaasi way sugan tahayo abu daawuud iyo waxaa soo saaray heyrkii ayaa soo saaray abu daawuud iyo ibnu maajah iyo heyrkood baa soo saaray qaybtaasi marka sheekh albaani caleyh raxmatullaahi wuu taxsiininaya waxaa kaloo iyaduna sugan qaybta odhanaysa laa tasturu ljudur derbiyada ha asturina ayadana fii xadiidin saxiix bay ku sugantaho nebiga kaga sugantahay salawatu rabbi wasalam aleyh marka xadiidka qaybo ka mid a ah, gaballo ka mida ah xadiiskan dheer way sugan yihiin laakiin siyaaqa sidan u socda ee sidan qisadan watee sidan isu daba yaallahay turuqdiisoo dhan dacfigeedu aad buu u daran yahay wabitaali ma uu sugnaa ayb muxuu hadda u keenay imaamku muxuu u keenay xadiidkan wuxuu u keenay qaybta ugu dambaysa darteed wuxuu yidhi alamru alaaatun amrun bayinun rushduhu faatabicuuh wa mrun bayinun hayuhu fajtanibuuh wa mrun ikhtilifa fiihi fakiluuhu ila allah fakiluuhu ila allahi daa weeyo sifaatka ilaahi subxaana wa tacaala wixii laynoo caddeeyo qur-aanka iyo sunnadu inoo caddeeyaanna fattabicuuhu war soo ma garan wixii yani waxa weye aan caddaynna oo kayfiyada sifaatka yani waxa uu ka wadana ilaahay u tala saartoo ilaahay u daaya ha faragelinina ee rabbi subxaana wa tacaala u dhaafo wey macnaha saasuu macnaha waxa weeyaan ujeeddada iyo yani qasadku hadda u keenay taas halkaa ayuu imaamku ku soo gebagabeeyey xadiidkii waxaan u asalkii ahaa sifaatka ilahi subxana wa tacaala asalkii sifaatka iyo salafku maxay ka qabeen halkaasuu kusoo gebagabeeyey waana ku dheeraaday waana asalka firaqda intooda badan ay ku lumeen usuul kalena waa jiraan uu soo wado laakiin waxa weeyaan dood badan baa ku dhex martay ahlu sunnaha iyo kuwa khilaafsan saas way saas darteed buu ugu dheeraaday markaasuu ka gudbay wuxuu u gudbay wayu'minu ahlu اdiini wالsunnati biاlbacثi bacda اlmowti ywma اlqiyama wbikuli ma ahbara allahu subxanahu min ahwali dalika اlyowm اlxaq wuxuu u gudbay yani waxa weeyaan aliimaanu biاlyowm اlaakhir oo arkaantii iimaanka ka mid ahayd arkaantii iimaanka ka mid ahayd buu hadda u gudbay inuu ka hadlo maxaa soo socdoo dhici doono noloshan markay dhammaato wayuminu way rumeeyaan ahlu diini diinka saxda ah dadka leh dad diinta saxdaa ah dadkeedu wasunnati iyo sunnadii iyo dariiqii nebi moxamed dadkoodu dadka raacsani waxay rumeeyaan bilbacthi isa soo bixinta bacda almowti dhimashada kadib laysa soo bixin doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada maalinta qiyaamada in laysa soo bixin doonay rumaysan yihiin wa bikulli maa shay kastana way rumaysan yihiin akhbara allahu alla uu warramay subxaanahu nasihidiise uu sheegay oo min ahwaali daalika alyowmi maalinka arrimihiisa waaweynee argagaxala ah alahwaal waxaa la yidhaahdaa bimacnaa shay-un haa'il baa la yidhahdaa ida kaana cadiiman calayka wa mufsican shay kugu weyn oo argagax iyo naxdinle markuu sheegu yahay baa la yidhaahdaa shayun haail ahwaal baa marka lagu jamciyaayo yani hawl ahwaal waay hawlku waa yani shayga fadiica cadiimka ee mufzica ayb min ahwaali dalika alyawmi maalinka arrimihiisa waaweynee argagaxala ah alxaqi maalinkii alxaqi ee xaqa ahaa ayb wakhtilaafi axwaali lcibaadi waxay ku cadsan tahay wa bikulli maa ahbara allahu subxaana wa tacala min ahwaalin ah wakhtilaafi axwaali lcibaadi ah min ahwaalkaasi ku xasanta wakhtilaafi axwaali lcibaadi addoommada xaaladahooda iskhilaafidooda ah fiihi maalinkaa dhexdiisa ay iskhilaafayaan waalkhalqi iyo khalqiga arrimahooda iskhilaafidooda ah khalqiga arrimihiisu iskhilaafayo yani waxa weeyaan waa la kala gedisan yahay wax isku mida maalinka ma jiro ayib fii shay ay isku khilaafayaan yarawnahu ay arkayaan oo ishoodu qabanayso wayalqownahu ay la kulmayaan hunaalika halkaa ay kula kulmayaanoo ku arkayaan fii dalika maalinkaa dhexdiisa maalinkiifii dalika alyowmi maalinkaa dhexdiisa alhaa'ili ee weyn ee argagaxa leh oo maxay yihiin arrimahaasina maxay waxyaabahay arkayaan ee la kulmayaan oo min akhdi alkutubi kutubta qaadashadoodii ah waraaqihii wey waraaqihii iyo dawaawiin diiwaanadii camaashu ku qornayda bil midigyada lagu qaato waashamaa'ili iyo bidixyaalka lagu qaato waalijaabati ah xaggii hore u ah, arrimahaasi maxay yihiin min ahdi lkutubi ah iyo wa ijaabati asaa'ili waalijaabati ka jawaabidda ah cani lmasaaili su'aalaha laga jawaabayo ilaahay addoommadiisa u weydiinayo iyaguna ka jawaabayaan ilaa saa'iri zalaasili ilaa yani waxawey lagu daro oo laga gaadho saa'iri zalaazili gariiryaalka gariiryaalka kale walbalaabili iyo murugyaalka iyo walbahaarada ah albalaabil bimacnaa alhumuum walaxzaam almawcuudati ee la yaboohay fii dalika alyowmi maalinkaa dhexdiisa la yaboohay maalinkii alcadiimi ee weynaa waalmaqaami maqaamkii dhexdiisa la yaboohay alhaa'ili ee argagaxa lahaa ee weynaa arrimahaasi maxay yihin marka la yaboohay waa oo min asiraati ah jidka la gudbayo waalmiisaani iyo miisaanka ah acmaasha la miisaamayo wa nashri suxufi waraaqaha la fidinaya ah allatii waraaqahaasoo fiihaa dhexdeeda ay ku sugan yihiin mahaaqiilu darri darrada darrada wax la culays ah oo min alkhayri khayr iyo washari shar ah dariga yani waxa weeyaan habaaska waad dhihi karta ama siigada ama dhulcasada yarta quraanjada yani waxa weeyaan wax culayskeeda la-eg oo khayr iyo shar ah baa mawaasiinta suxuufta ku qoran macnaha iyo waayriha iyo ayrkeedbaa ah mana miaaqiili darin min alkhayri washari iyo waayriha waxaan khayr iyo sharba ahayn wax kastaa ku qoran macnaha ayb meeshan marka wuxuu ka gudagalay imaamku inuu ka hadlo asal kale oo usuusha ahlusunna waljamaca ka mid a ah, oo ah macnaha albacthu bacda almowti yowma alqiyaama dhowr masaluu meeshan isugu keenay oo waxyaalaha geerida kadib dhici doona ah ahlu sunnuhuna ay rumaysan yihiin waa midda koowaadee horta isa soo saaridda in la isa soo saari doono macnaha waxaa laga wadaa jidhkii iyo ruuxdii markii uu ruux jidhku dhintay ruuxdii iyo jidhkii waa isfaaruqeen haddana intay qabriga uu jidhku ku jiro ruuxda iyo jidhka nowca maa xidhiidh baa ka dhexeeya si uun ah ilaahay uu garanaya subxana wa tacaala laakiin markii islaysa soo saaro jidhkiina dib baa loo soo celinaya ruuxdiina dib baa loogu celinaya sidii uu ahaa adduunyada markuu joogo ruuxdiisii iyo oo dhammaystiran baa lagu soo celinaya macnaha wey macnaha laga wado bacfiga laga wado sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah waa ka odhanaya ida kaana yowmu alqiyaamati alkubraa uciidat alarwaaxu ilaa ajsaadiha maalinta qiyaamada ee weyn markay timaado arwaaxdii baa jidhkoodii lagu celinaya wa qaamuu min qubuurihim lirabbi alcaalamiin qubuurtooday ka soo kacayaanoo rabbibay usoo kacayaan intay qabriga ku jiraan baa nafta lagu celinaya markaasaa wuxuu yihi shekhuislaam ibnu taymiya wa macaadu alabdaani muttafaqun calayhi cinda almuslimiina waalyahuudi waannasara buu jidhka in la soo celinayo bini aadamka oo jirhkiisu uusan saa ku tegaynin waxaa rumaysan muslimiintoo dhan way isku waafaqsan waxaa kaleeto iyadana rumaysan yahuudduna saasay rumaysan nasaaraduna waa rumaysan yani waa mas'alo ay kutubtii samaawiga hedlowda timid waay in yani aakharo jirka la soo celin doono ruuxdana lagu celin doono qur-aanku aad buu masaladaas masaladaasi qur-aanku aad buu ugu taagtaagsaday malaha waxa weeyaan yani waa asalka ugu badan baan u malaynaya oo qur-aanku ka hadlo aayaadka qur-aanku intaas oo qaab buuna qur-aanku isku dayaa inuu khalqiga uga daadejiyo uga dhaadhiciyo in layse soo celin doono dhimashada kadib ay nolol jirto asaaliib kala duduwan ayuu isticmaalaa oo qur-aanku dadka inuu ku qanciyo oo macnaha waxuu isku daya ayb saddex meelood oo aayaadka qur-aanka ka mid a ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa faray inuu ku dhaarto bacfi inuu jiro saddex meelood ayb meel waxa weeyaan zacama aladiina kafaruu an lan yubcaثuu qul balaa warabbii latubcaunna ah, ku dhaaralay nebi maxamedo hadday dhaheenna la soo saari maayo na soo celin maayo waxaad ku dhaarataan rabbigay baan ku dhaartay waa laydin soo celin ta talabaadna waxa weeye wayastanbi'uunaka axaqun huu qul ii wa rabbii ah, waxay ku weydiinayaan oo ku warsanayaan axaqun maxaq baa huwa bacfigu qul waxaad tidhahdaa ii ajal ha wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay saa dhebaale nebiga sal lay slm ayib ta kalena waxa weeye wa qaala aladiina kafaruu laa ta'tiina asaacatu qul balaa warabbii lata'tiyannakum saasuu macana way idin imaan baa lagu dhaar ku dhaarale nebiga salawatu rabbi leanna waa shay la hubo oo xaqiiqa wey macana taasi marka waa masale mafruuq minha oo marba hadduusan hadal ka joogin lagu dheeraan maayo iyada bacdiga iyo isu soo celinta waxaa ku tusaa laleeyahay kitaabka qur-aanka ah sunnada nebiga caqliga iyo fitradu intuba waa isku raacsan yihiin ummaduhuna waa isku waafaqsan yihiin allahuma umamka aan risaalo samaawiya lahayn ayagu qaar badani ma ay rumaysna isu soo celintiiyo nolosha dambe ayb wuxuu ka dambaysiiyey mualifku markaa kadib wuxuu yidhi waاkhtilaafi axwaali اlcibaadi fiihi wاlkhalqi fima yarawnahu wayalqawnahu hunaka fi dalika alyowm اlhaa'il xaaladaha dhici doono oo dhan oo qur-aanka iyo sunnada iyo ka warrameen oo dee markii laysa soo saaro waxaa dhacaya in laysa soo shiriyo oo laysu keeno bankii qiyaamada la yimaado kadibna qoraxdii laysku soo dhoweeyo la dhidido meeshaa muddo la taagnaado lagu rafaado adigu xaalado kale gedisan baa meeshaa ka dhex doona ayb masalada kale uu ku xujayey waxa weeyaan kutubta in la qaadan doono oo ruuxuu dadku yacnii diiwaanadii iyo kutubtii waraaqihii malaa'igtu ka soo diyaarisay acmaashooda ku qortay in la qaadan doono midigta iyo bidixda lagu kala qaadan doono taana waa midda qur-aanku ka warramay allah subxaana wa tacaala khalaa'iqda maruu ka warramayay fa ama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira ruuxii kitaabkiisa midigta laga siiyo xisaab fudud baa la xisaabin doonaa wayanqalibu wuu gadoomi ilaa ahlihi ehelkiisuu u gadoomaya yani ehelkiisii jannada xurliciintii iyo dadkii jannada u joogaybu u gadoomaya masruuran xaluya mid la farax geliyey isagoo faraxsan wa amaa man uutiya kitaabahu waraa'a dahrihi ruuxii kitaabkiisa laga siiyo dhabarka gadaashiisa fa sawfa yadcuu wuxuu u yeedhan doonaa suburan halaag hoogayo ba'ay buu ku dhawaaqi doonaa wa yaslaa wuxuu geli doonaa saciiran naar huraysana waa geli doonaa kadalika fii man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haum iqra'uu kitaabiya war barkaalaya kitaabka ila ahriyuu ley waa faraxsanye innii danantu annii mulaaqin xisaabiya warkii la waday baa waxaa laga dambaysiiyey waama man uutiya kitaabahu bishimaalihi fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya walam adri maa xisaabiya yaa laytaha kaanat alqaadiya marka intaasoo meelood buu qur-aanku ku sheegay maalintaas in dadka ahlu iyo kitaabkooda gacanta midigta looga dhiibaya dadka ahlu naarkana gacanta bidixda looga dhiibaya weliba gacantii bidixda ahaydoo dhabarka la mariyo inta la jabiyo xagga xagga dhabarka la mariyey xaggaa dambaa looga dhiibaya macnaha waana astaan lagu kala garanayo markaba ay kala caddaanayso ruuxu inuu ahlu janno yahay iyo inuu ahlu naar yahay kolba kitaabkiisa meesha laga siiyo ayaa macnaha wax weeye arrintiisa tilmaamaysa kadib wuxuu tilmaamay oo mualifku ku xijiyey arrimaha dhici doona ee dibka imaan doona waxaa ka mida ah walijaabati can lmasaail alijaaba can lmasaail macnaha wuxuu ka wadaa su-aala layswarsan doonaa xadiiska nabiga sal lay slm laa tazuulu qadama cabdin soomaalia ah, xataa yusal can arbac yani waxaa lagu weydiin doonaa cimrigaagii meeshaad ku dhammaysay waxaa lagu weydiin doonaa jidhkaagii meeshaad ku baabi'isay waxaa lagu weydiin doonaa cilmigaagii waxaad kaga dhaqantay waxaa lagu weydiin doona xoolahaagii meeshaad ka shaqaysay meeshaad ku bixisay wahaakada su'aalahaasaa jawaabtooda loo baahaya walijaabati can ilmasaa'il su'aalaha layswarsanaya oo noloshiibaad macnaha wax layska weydiinaya ayib waxaa ka mid a ah arrimaha uu sheegay siraadka ka mid a siraadka ayaa ka mid a arrimaha uu mu'alifku sheegay oo ka mid a arrimaha ahlusunna waljamaca ictiqaadsan yihin siraadkuna waxa weeyaan waa buundo la yeeli doono jahannamo korkeeda oo dadku ay mari doonaan waa la gudbayaa jannada la geli maayo ilaa buundadaas jahannamo korkeeda maraysa loo sii maro siraadka kaasaa la dhaha ilan marka hore iyadaa lagu horraynaya soo ma allah subxaana wa tacaala waa ka yidhi wa in minkum ilaa waaliduha waa siraadkaa la maraya kaana calaa rabbika xatman maqdiya markaa kadib baa laba loo kala baxaya uma nunaji aladiina ataqow nadaru aldaalimiina fiiha jisiyan kuwii ilaahay ka baqi jiray waa marayaan laakiin waa la samato bixinaya way ka gudbayaan kuwii gaalada ahaa ayaga waxaa lagaga tegayaa iyagoo jilba jooga ayaa naarta dhexeeda lagaga tegaya halkaasaa lagu daadinaya macanaa marka qur-aanku waa tilmaamay yani wax weeyaan siraadkaasi oo ayadda yaa tilmaamaysa macnaha axaadiista nabigana sal lay slam waa kusoo arooray xadiidka abu hurayra iyo ayrkii fii saxiixi lbuhaariyi wa ayrihi fii saxiixi lbuhariyi wamuslim nebigu wuxuu yidhi sal lay slam wayudrabu siraatu bayna dahray jahannama siraadka ayaa la yeelayaa jahannamo korkeedaa la yeelaya dhabarkeeda la saaraya fa akuunu ana wa ummatii awala man yujiizu buu nebigu sal lay slm aniga ummadayda waxaanu nahay dadka ugu horeeya siraadka gudbi doona aniga ummadayda wayaan buu nebi uri sal lay waslam walaa yatakallamu yowmaidin ila rusul maalinkaa wax hadli kara oon rususha ahayn ma jiro siraadka marka la gudbayo wax nuu dhihi kara ma jiro rususha mooye rusushu maxay ku hadlayaan wadacwa arusuli yowmaidin allahuma sallim sallim hadalkoodu waa intaa ilaahu nabadgeli ilaahu nabadgeli ilah hoostaasay macnaha ka hayaan ilaahu nabadgeli ilaahu nabadgeli war kale ma jiro saasay macnaha ayib siraadka marka taas waxaa kaloo kutusaya xadiidka abi saciidin alkhudri kadalika uma yu'ta biljisri fayujcalu bayna dahray jahannama ah, buundadii baa la keenayaa markaasaa naarta jahannama korkeeda la saaraya buu nebigu sal lay waslam markaasaa la gudbayaa markaasuu nebigu sal lay waslam buundadaa tilmaamay inay simbiraxa tahay oo biro qalqaloofan dhinacyaha ka hayaan oo yacni dadka ay goosanayso oo qaar ay macnaha la hadhayso qaar ka fakanayaan nin walba camalkiisii ayuu meesha ku gudbayaa saas macnaa camalkaaga maalinta gaadiidkuwa nabigu sal lay wasalam dadka qaarkoodna waxay ku gudbayaan sida hilaac oo kale qaar sidii dabayl oo kale ku marayaan qaar sida fardaha fiicfiicane orodka dheeroo kale ku marayaan qaar sida geeloo kaleeto ordahayo kale ku marayaan orodkiisa qaar nin ordaya ilaa ay soo gaadho mid siqahayo dabada ku siqahay qaar intay macnaha waxaweye yani waxaweye dhaawacdo iyagoo dhaawacan fakanaya mid ayba la go-ayso ay hoosu tuurayso oo naarta salkeeda ku tuurayso walciyaadu billah ayib siraadka marka markii la gudbo oo la tilaabo intaan jannada la gelin ayaa haddana waxaa laysku celinayaa buundo iyadana jannada iyo naarta udhexaysa halkaasaa laysku horeeyayo laysku celinaya laysku soo gaarhaya intaan jannada la gelin sida xadiidka abu saciidin alqudri fii saxiixi lbukhaari uu kutusayo nabigu wuxu uhi sal ly waslam yakhlusu almu'minuuna min annaar fayuxbasuuna calaa qantaratin bayna aljannati waannaar markay mu'miniintu ay naarta ka gudbaan oy siraadka maraan waxaa lagu celinayaa meel ayadana buunda oo jannada iyo naarta u dhaxaysa fayuqasu min bacdihim libacdihim min bacdin madaalimu kanat baynahum fi dunya waa loo kala qisaasaya marka wixii iyagu dulmi ay kala galeen waxii gardarray isku sameeyeen wixii xadgudubay isku sameeyeen baa loo kala goynaya markii loo kala gooyo kadib xataa idaa hudibuu wanuquu nuquu udina lahum fii dukhuuli iljanna markii la nadiifiyo oo la tirfac tiro oo madaalimtii laga gooyo oo xaqoodii la kala siiyo baa loo idmayaa inay jannada galaan buu nebigu sal lay waslam markaasaa rasuulku sal lay slam wuxuu dabadhigay waladii nafsu muxamadin biyadihi la axaduhum ahdaa bimanzilihi fi ljannati minhu bimanzilihi kana fi dunya markii la yidhi jannada gala ruux walba gurigiisii iyo jannada meeshuu ku lahaa wuxuu u garanayaa si uusan u garanaynin gurigiisii adduunyada adig maanta haddii lagu sii daayo layidhahdo gurigaagii adduunyada tag gurigaa deganayd magaalada nairobi meeshaad ka degan tahay tag ma gafaysa amaad habaabaysa allahuma inuun dee maskaxdaada la galo ma aqan ah, garan waayi mayse waxaad uga garasho badan tahay maalinta gurigii jannada aad ku lahayd adoo ninna uusan ku geynin ayaad iska tegaysa waabaad garanaysaa man saas wey man xadiikaasi marka isagana bukhaari baa soo saaray yani wax weeyaan isaguna waa xadiikaasi ayib arrimaha kale uu mu'alifku sheegay waxaa ka mid ah oo macnaa wax weye isagana hadalkiisa ku soo arooray miisaanka almiisaan miisaankana isagana isagana calaa ahlusunna waljamaca miisaanku isaguna waa shay xaqiiqi ah waa kafad kafaduu leey sida xadiidkii bidaaqada ku soo arooray laba kafadood buu leey oo la kala saarayo acmaasha la kala saarayo miisaankaas qur-aanka ayaa sheegay oo alla ku sheegay subxana wa tacaala wanadacu almawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaama mawaasiinta cadaaladda a ah dhigaynaa bu rabbi subxana wa tacala maalinta qiyaamada darteed baanu dhigaynaa falaa tudlamu nafsun shay-a nafna la dulmin maayo wain kana mihqaala xabatin min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin intuu dooniba ha yaraadee shayga uu addoonku leeyihin laga dulmin maayo xaqiisa laga duudsin maayo faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun soo ma ruuxii mawaasiintiisu cuslaato waa kuwa liibaanay waman khafat ruuxay fududaato mawaasiinu miisaanyaalkiisu fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaalidun soo ma jeed marka miisaanka qur-aankaa sheegay in laysmiisaami doono ahlusunna waljamacana way ku ijmaaceen cala aliimaani bilmiisaan miisaanka in la rumeeyo waana miisaan xaqiiqiyow miisaan xaqiiqiyow miisaanka yani waxa weye maxaa la miisaamaya waay maxaa la miisaamayaa waxaa soo aroortay saddexba in la miisaamayo waxaa soo aroortay in la miisaamayo ruuxii camalka sameeyey ayb waxaa kaloo soo aroortay buugga iyo diiwaanku camalku ku qoran yahayna waa la miisaamayaa waxaa kaloo la miisaamayaa camalkii laftiisiina waa la miisaamayaa saddexduba way sugan yihiinoo axaadiista nebigay ku soo aroreen salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib maalan acmaasha in la miisaamayo qur-aankaa sheegay in la miisaamayo kitaabka ama buugga ama diiwaanka acmaashu ku qoran tahay in la miisaamayana xadiiulbitaaqa xadiidka caanka ku abaa sheegay oo nabigu wuxu uhi sal lay ly slam fatuudacu asijillaatu fii kifa waalbitaaqatu fii kifa buu nebigu sal ly slm yacni waxa weeyaan dawaawiintii sagaal iyo sagaashankii diiwaan ee acmaashiisu ku qornayna kafad baa la saaraya bidaaqadii yarayd ama kaadhkii yaraa ee laa ilaaha ila allahu ay ugu qornaydna waxaa la saarayaa kafadda kale markaasaa bidaaqadaa yartaa ka xoog badanaysa xadiidkii aad garanaysaan macnaha amaa ruuxa miisaamidiisa ruuxa camalka iska leh isagana waxaa ku tusaya xadiidkii nebiga sal ly wasalam uu rasuulku yidhi inahu laya'ti arajulu alcadiimu asamiinu yowma alqiyaamati falaa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda wa qaala iqra'uu falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna saas maanaa iyadana xadiidkaasaa kutusay macnaha nin baa imaanaya maalinta qiyaamada weyn nin weyn oo laf leh istaal leh oo haddana cayilan oo buuran maalinta qiyaamadu imaanaya ninka itaalka lehee intaa la eg ee hilibkaa leh ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala kaneeca garabkeed uma dhigmo miisaankii meeshii la rabay inuu cuslaado waa fududaanaya saas waa fududaanaya waa wax fudud ruuxa muslimkaana waa culus waxaa kaloo kusaya xadiidka cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu isagana macnaha wuxuu nabigu dhihi jiray sal ly waslam buurta uxud buu ka culusya ilahay agtii subxana wa tacaala marka wuxuu leeyahay <coughs> culimmadu ay ku jamcinayaan intuba waa dhacaysaa bay leeyahay intuba waa dhacaysa ruuxana miisaanka la saari laftiisa wixii malaaigtu ka soo qor waraaqihii malaa'igtu soo qortay camalkiisu ku qornaana miisaanka la saaraya acmaashii laftoodii oo gooni u taaganna miisaanka la saaraya saas man ayb masaladaa waxaa inkirtay nimanka la yidhahdo muctasilada muctasiladaa inkirtay acmaasha in la miisaamayo waxayna ku saleeyeen asal faasid ah oo ay leeyihiin asalkaa faasidkii waxay yidhahdeen shaygu hadduu carad yahay caradku waa shayga aan lala taaban karin ishuna qaban karin jismigii iyo caradka iska soo horjeeda ama jawharta macnaha waxa weye shaygu acmaashu waa shay carad ah waa acraad shaygu hadduu carad yahayna miisaanku ma qaban karaba lama miisaami karo bal adigu ma hadda waxaad samaysaa wax camal la yidhahdo intaad soo qabato bal adigu miisaan saaro kafadda ha kuu fuulo ma fuuli karaa maya waxan waa shay carad a ah, waa uun macnaha waxa weeyaan shay aan la arkin aan ishu qabanaynin gacantu taabanaynin xawaasta aan lagu dareemaynin camal wax la yidhaahdo oo macno ah wey waa shay macno ah mar hadduu macno yahayna kafadda ma fuuli karo caqligaa diidan bay dheheen shay macno oo carada in la miisaamo caqligaa diidan halkaasay soo istaageen laakiin waxaa loogu jawaabay shayga isagoo carad ahoo sidiisa ana ilaahay kuma adka inuu miisaanka saaro soo ma inuu shaygii oo carab ahaa uu u bedelo shay jismi ah oo markaa uu miisaanka saarana ilaahay kuma adka idinka caqligiinna daciifka ee tabarta daran baad iyo yacni qudrada bini aadamka awooddiisa iyo tabartiisa unbaad wax ku xisaabteen laakiin waxaa laga hadlaya wax miisaamaya waa allah subxaana wa tacala allahna subxaana wa tacaala yani laa yucjizuhu shayun fi lardi walaa fi اsama Ah, ma aha miisaankaad wax saaraysaan arrintu maaha maana ayb marka nimankaasaa ah khilaafay muctasilada ayaa khilaafay iyaguna asalkaasay ku saleeyeen baatilka arrinta ugu dambaysa uu mu'alifku ka hadlay waxa weeyaan iyadana waa nashru suxuf waraaqaha in laysa soo hordhugi doonoo la fidin doono ruux walba wixii laga soo qoroo laga soo diyaariyey riboodka laga soo diyaariyey isaga oo fidsan in la hor keeni doono ayadana qur-aanka ayaa tibaaxay oo tilmaamay alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wakula insaanin alzamnahu طaa'irahu fii cunuqihi wanukhriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuuran waxaa loo soo saari kitaab uu la kulmi doono isagoo la fidiyey markaasaa waxaa lagu leeyahy iqra' kitaabaka akhrisaa la leeyahy kitaabkaaga kafaa binafsika naftaadaa ku filan alyowma maanta calayka korkaaga xasiiban xisaabiye nin bal kitaabkaaga akhriso markaasaad intaad bilowdo wax alla wixii aad samaysay oo dhan meeshu ku qoraya adigaa isxisaabinaya marka markaad aragto bahalkiiyo isaga oo dhan wada sayi-aad ah maxaad isku xukumaysa adiga inaad naar geliso ma taas markaad aragto isagoo xasanaadkiisii bateen oo wallaahi khayr badan baad meesha ka akhriday rajaa ku gelaysa markaas adigaa markaas xukumaya adaa is-isabinaya mana waa lagu inta lagu fidiya lagu siinaya mana waida suxufu nushirat waa ka alla subxana wa tacala aayad kale ku yidhi waraaqaha markii la fidiyo waida suxufu waraaqihii malaa'igtu soo diyaarisiye ee ribood ku qornaa nushirad markii la fidiyo lagu kala fidiyo lagu yidhahdo akhriso waa kane macna ayib intaasi ayuu masaa dhowrka ayuu isugu geeyey hadalkaas mu'alifku meesha uu leeyahay allatii fiiha mahaaqiilu dharri min alkhayri waashari yacni waxa weeyaan meesha suxufta waraaqaha lagu dhiibayo laguu fidinaya waxaa ku qoran shar iyo khayr kiisii yaraa iyo kiisii weynaaba kiisii yaraa oo xataa adduunka aan hadda la miisaami karin waa ku qoray wax xataa darada la miisaan ah waa ku qoray saas macanaa wax darrada la miisaam darada waxaa laga wadaa ama waxaad tidhahdaa dhurcasada yarta quraanjada yaryarta cascas ayaa la yidhaha ama waxaad tidhahdaa habaaska habaaska guriga dhexdiisa yani dulduulaya ee inta badan sidanoo kale markaan hoos ugu jirno ishu ayna qabanayn laakiin markay qoraxi dariishada kasoo gasho kale waxaad arkaysaa habaas duulduulaya sooma ama shay weynaysaa ah markaad ku fiirisaad arkaysa kuwaasaa darada la yidhahdayo qaarkood saasay dhahaan macnaha dara darada waxaa kaloo la yidhahdaa asqaru shayin fi lwujuudna waa la dhahaa wax jira unuga ugu yar baa la yidhahdaa darada adiga daradu wax adduunka hadda maanta la jooga mawaasiintiisa iyo maqaayistiisa wax ka bedeli karta maaha bal adiga fiiriyo darada wax ka weyn baaba miisaanadeeda maanta aynu isticmaalaynaa ayna waxba ka bedeli karan aan waxba ka bedeli karan maalan haddii maalan yani dukaankan hadda raashinka miisay oo kaleeto bariiska miisay markii uu miiso oo kiiladii iskeento oo kafada labadeedii yani waxa weeyaan miisaanka labadiisii kafadood ay isu dheeli tirmaan haddaad xabad beriisa ka qaado kafadii ma waxbaa isbedelaya ya amuu liicaya maya sidiisii waa weli sidiisii wax isbedelo ku dhacaya ma jiro xabad beriisa culays bay leedahay daradu waa ka sii yarta maalinta qiyaamada mawaasiinta acmaasha lagu miisaamayaay daradaa yarta ah miisaanka ictibaar bay siinaysaa saas way manaa laakiin mawaasiinta adduunyada ma darada ma miisaanto daradu waa shay macnaa waxa weeyaan agtooda aan mawaasiintooda qiimo lahayn way macnaha saas weyaan ayib taana wuxuu sheekhu ka qaadanayaa uu macnaha wax wey uu ka qaatay oo uu ishaarayaa ilaahay subxaana wa tacaala aayadii aayaddiisa fii suurati zalzala uu rabbi subxaana wa tacaala ku rasuul waa aayaddaasuu ku sheegay faman yacmal mihqaala daratin khayran yara waman yacmal mihqaala daratin sharan yara aayadaasuu ishaaraya macnuu tilmaamaya ayb wayuminu way rumaysan yihiin buu uhi ahlu diini diinka dadkiisu wasunnati iyo sunnada dadkeedu waxay rumaysan yihiin bilbacti isa soo saaridda bacda almowti geerida kadib lays soo saari doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wabikulli bikulli maa shay walbana way rumaysan yihiin shaygaasoo akhbara allahu alla uu warramay subxaanahu nasihidiise uu warramay oo uu sheegay oo min ahwaali dalika alyowmi maalinkaas arrimihiisa waaweynee argagaxala ah maalinkii alxaqi ee xaqa ahaa ah waikhtilaafi axwaali alcibaadi addoommada xaaladahooda iskhilaafidooda ah fiihi maalinka dhexdiisa iskhilaafayaan oo dee fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir wey macna sooma waslifat iljannatu lilmuttaqiin wa burizat jaxiimu lilghaawiin xaaladdu waa kala gedisantahay jidka la maraya iyo waxyaalaha la arkaya iyo nin faraxsan iyo nin murugsan iyo xaalkooda wax isle ma ah saas man ayb wlkhalqi iyo khalqiga xaaladihiisa kala gedisnaanteeda fii maa shay dhexdiiba ay ku kala gedisan yihiin yarawnahu ay arkayaan maalinkaa oo yalqawnahu ay la kulmayaan hunaalika halkaa ay ku arkayaan oo kula kulmayaan fii dalika alyowmi maalinkaa dhexdiisana ay arkayaan oo la kulmayaan maalinkii alhaa'ili ee weynaa ee argagaxa iyo naxdinta laha arrimahaasoo min akhdi lkutubi kutubta qaadashadeedii ah bilaymaani midigyaalka lagu qaato dadka ahliliimaanki ay ku qaataan washamaa'ili bidixyaalka lagu qaato dadka ahlulkufrigii ilxaadka ahlunaarka ay ku qaadanayaan waalijaabati iyo jawaabidda canilmasaa'ili su'aalaha alla uu addoommada weydiinayo ka jawaabidooda ah ilaa saa'iri zalaasili ilaa yani waxa weeye yani gariiryo kale zalaasil macnaha waxa weye waa waa waxyaalaha ruuxa gilgila waxyaaba dadka gilgilo oo yani gariiriya oo macnaha xaalad geliya waalbalaabili iyo murugyaal iyo walbahaara ah almawcuudati ee la yaboohay fii dalika maalinkaa dhexdiisa la yaboohay fii dalika alyowmi maalinkaa dhexdiisa la yaboohay maalinkii alcadiimi ee weynaa waalmaqaami iyo maqaamkii dhexdiisa maqaamkii alhaa'ili ee isagana weynaa ee argagaxa iyo naxdinta lahaa oo min asiraati jidka la gudbaya ah siraadka la tilmaamaya asxaabu rasul sal ly slam markay xusuustaan aad bay u ooyi jireen wa in minkum ilaa waariduha aayadda markay marayaan qaarkood xataa heer waxay ku dhowaan jireenba macnaa waxa weye ay yani inay suuxaanba ku sigtaan macnaha maxaa yeelay waxay dhihi jireen waan hubsannay oo ilaahay waa sheegay inaan ku aroorayne taa waa la hubaa laakiin talow ma ka fuli doonaa bay dhihi jireen taan la garanaynin waa taas inaad ku aroori shaki kuma jiro laakiin talow ma fuli doontaayo ma ka bixi doontaa mise kuwa lagaga tegi doonee ku hadhi doonaa tahay xaaladaa markay suuraystaan way ooyi jireen aad bay ooyi jireen u ilmayn jireen macnaha ayib waalmiisaani iyo miisaanka iyadana acmaasha la miisaamaya ah oo dee macnaha sayi-aadkii iyo xasanaadkii baa laysu miisaamayaa ayib wa nashri suxufi waraaqaha fidintooda ah allatii waraaqahaasoo fiiha dhexdeeda uu ku sugan yahay mahaaqiilu darri siigada ama busta ama dhurcasada ama shay jira ka ugu yar miisaankiisa iyo qadarkiisa wax la eg ay ku sugan yihiin almathaaqiil waa jamcu mihqaal mihqaalkana waxa la yidhaha bimacna almiqdaar shayga qadarkiisa qiyaastiisa culayskiisa wax la eg kaasaa la yidhahda macnaha ayib mathaaqiil adari oo min alkhayri khayr iyo washari ah iyo wahayrihaa khayrkaa iyo sharkaa waxaan ahaynba oo markaa wuxuu wataa mualifku taqriiban sida ka muuqata waraaqaha malaa'igtu ay qorayso wax walbaa ku yaalla khayrkiina waa ku yaalla sharkiina waa ku yaalla waxaan khayr iyo shayr midna aan ku xisaabsanaynna waa ku yaalla waana sida ra'yiga ay culimmada qaarkood ay macnaha waxway rajaxayaano laga qaadanayo aayadda daahirkeeda maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid cumuum baa laga faa'iidaysanaya wax walba in la qorayo maalinta aakhare xisaabta ma geli doontaa oo janna ma ka laasimaysaa ama naar waa masale kale laakiin diiwaanka malaa'igta inuu camal walba gela yahay ayaa daahirka aayadda ka muuqata waana sida ay culamada qaarkood xaqiijinayaan ama ay rajaxayaan hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamedin wcala alihi w saxbi waslem